بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النسب إلى اسم الجنس الجمعي اسم جنس جماع marka la rabo in wax loo tiiriyo waxaa jira sida aan olo soo marnay jamac oo u qaybsama jamcu tagsiir iyo jamcu tasxiix iyo isim jamac oo isna laba qaybood ah iyo ismu jinsi jamac hadda waxaan kasoo baxnay jamci labadiisii qaybood ama jamcu tagsiir ahaado ama jamcu tasxiix ahaado haddana waxaan gelaynaa ismu jinsi jamac kadibna waxaan geli doonaa ismu اljamc isimka jamac ismu jinsi jamac mufradkiisa ama ta u wataa ama ya u wataa waa dalaalatan cala alwuxda waxay tusinaya marka ta'daas ama yadaas waxay tusinaya hal xaba inuu yahay laakiin markii taadaas uusan wadanin yaxtamilu akar min dalika wmaa yufaraqu baynahu bayna waaxidihi bilya aw ta asagii waaxidkiisa waxaa lagu kala saaraya ama ta haddii marka ta u wato ama ya u wato waa nasun calى اlwuxda qawm qawmiy saasaa idin qoran idinkana soo ma aha qowmun qowmiyun hadda ismu jinsi jamac ma aha isimka jamac meesha dambe gele annasaw ila smi ljamca kaas inay gashaa rabaa marka qowmun qowmiyun halkan ma laha carab carabiyun acraab acraabiyun meeshan dambey leedahay laakiin tamrun tamriyun halkan iska leh ilaa hadda wuxuuna yidhi wahuwa maa yufaraqu baynahu wa bayna waaxidihi bilyaa-i taasoo muusan dhihin waaxidkiisa waa inuu wato ya ama ta labadaas mid ka mid a waa inuu wato ismu jinsi jamaac isagoo ta wata maxaa ka mid ah tamratun baqaratun shajaratun markii waaxidkaas uusan ahayna ta'da keliyaha laga jaraa tamratun tamrun aa leeyahay shajaratun maxaa leeyahay shajar baqaratun maxaa leeyahay baqar ismu jinsi jamaca oo taada wata waa kaas isagoo yaa watana maxaa ka mid ah ruumiyun waa hal xabo ruumna waa ayagoo tira badan ayagoo tiro badan carabiyun carab zinjiyun zinj waa godayaa markaa laakiin qoomun qoomiyi kuma jirto ayada carab carabiyun laakiin waa soo gele acraab acraabiyun ayadana waa soo hosgele ilaa acraabiyun waa hal nin acraabna waa igiyo badan maxaa la samaynaa haddaba yaa u nisbaha xagga dambe laga raacinaa keliya ismu jinsiga jamac yaa u nisbaha xagga dambe ka raacina wax kaloo oo farqi ah oo lagu samaynaa ma laha tamrun tamriyun soo mau jeedid yaa u nisbihii keliya xagga dambe laga raaciyey waraqun waraqiyun mufradkiisa haddii aa rabto waraq maxaa leedahay waraqatun hal caleen ah waraqna waa maxay waa kii aan waaxidka aan ahayn waraqiyun yaa u nisbiya xagga dambe laga raaciyo annasabu ila smi اljamci wa huwa maa laa waaxida lahu min lafdihi isimka jamاac waaxid min lafdihi ma laha waa sida qaalibka laakiin qad yakunu lahu waaxidu min lafdihi isimka jamaaca wuxuu u qaybsamaa mid waaxid min lafdihi leh iyo mid aan waaxid min lafdihi aan lahayn midka waaxid min lafdihi aan lahayn isaga warkiisu waa cadyaho jamcu tagsiirka kaaga darsami maayo laakiin midka waaxid min lafdihi leh isaga jamcu tagsiirka see loo kala saaraa owsaanta jamcu tagsiirka waa macluuma waa la yaqaanaa awsaanta jamcu tagsiirka kuma jiro marka isimka jamaac wasanka uu ku imaanaa oo tusaale ahaan awsaanta jamcu tagsiirka faclun maku jiray mufradka sheegi maayaa awsaan jumuucu tagsiir ama ha ahda jamcu qilo ama jamcu kasra ha ahdee faclun ma noogu jiray jamcu tagsiir faclun ku yimaada maa jira ma jiro haddii markaan aragno wax jamc tusinaayo oo calىa wasni faclin ku socda mfradna leh ma jamcu taksiiraan leenahay mise waa ism jamc waa ism jamc saasaa lagu kala saara haddaba isagoo marka mfrad min lafdihi waxaa ka mid ah raakib iyo rakbun waaxid min lafdihi uu leeyahay aلrakbu waa maxay dadka safarayda ah maxaa diidaa inuu jamcu taksiir noqdo waxaa diidaa wasankan uu ku yimid oo faclun ah awsaantii jumuucu tagsiirka mid ma aha waxaa la mid ah safrun oo ah musaafir oo la jamciyey tajirun oo ah taajir oo la jamciyey waxaasoo dhan waa soo wada hosgelayaan marka asagoo waaxid min lafdihi aan lahayna waxaa ka mid ah qowmun tii hadda aan soo maraynay qowmun waa rag tiro badan soo ma aha mise waa hal nin waa ragga tirada badan waaxid min lafdihi ma laha laakiin wuxuu leeya waaxidu min macnaahu oo ah rajul rajul hal nin niman badanna maxaa leeyahay jamcu tagsiir marka aa rabto rijaal ism jamca markaa rabtana qowm qowm waa ragga marka qaarkood dumarkaa soo galeen laakiin alaslu annahu lidukuur waxaan u daliila qowluhu tacaalى ya ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowm min qowmi casى an yakunuu khayra minhm walaa nisaaء min nisaaءi alى walaa nisaaء min nisaa casى an yakuna khayra minhuna qowm marka inuu rag yahay soo kuma cadda yaa ku caddeeyey walaa nisaaء min nisaa hada huwa اlaslu nisaa laftigeedu waa la mid waa ism jamc mfrad min lafdihi miyuu leeyahay mase mfrad min macnaah mfrad min macnaah oo ah imra'atun waa ism jamac wahuwa maa laa waaxida lahu min lafdihi nafar nafariyun nafar waa koox nafariyun ibil ibiliyun waa geel tiro badan ayb ibil calaa wasni ficil soo kuma socdo wixii calaa wasni ficil ku socdaa kasratu caynihi maxaa la samayn jiray fatxaa loo bedeli jiray haddana waxaa meeshaa noogu qoran ibiliyun bikasri اlcayn sax miya ibaliyun maa idiin qoran mase ibiliyun hadda idiin qoran ibiliyun moolin wuxuu noo soo yidhi kasrada caynta in fatxa loo bedelo waa in saas lagu soxo marka ibaliyun waa in la yidhahdo anisbatu ilaa ibil waa ibaliyun in la dhaho bifatxi اlcayn khaatun khaatiyun waa koox ayadana almuhim wuxuu la jeedaa isimka jamacya oo nisba xagga dambe isagana ka raacine wax kale oo isbedela ku dhici maaya annasabu ila اlismi اmurakab isimka murakabka haddii la rabo in wax loo tiiriyo tarkiibka maxaa ku jira haddaba saddexdii qaybood tarkiibkii idaafiga ahaa iyo tarkiibkii isnaadiga ahaa iyo tarkiibkii masjiga ahaa saddexdaba alidaafi tarkiibkii idaafiga yuusab ilaa ajuzihi ajzihi ajzuhu saas xataa noo qoran an yuusabu ilaa cajuzihi cajuskiisaa loo tiiriyaa cajuz waana la reebi karaa haddee cajuz damada caynta litakfiif waa loo reebi karaa cajzihi waa la dhihi karaa ila waa min baabi cadud cadudna cadunaa la dhihi karaa marka ilaa cajzihi ilaa cajuzihi labadaba wuxuu la jeedaa isimkan idaafiga laba qaybatoo kama koobna mudaaf iyo mudaaf ilayhi mudaafka waa sadrigii mudaaf ilayhigana waa cajuskii cajusku waa qaybta dambe sadriguna waa qaybta hore marka wuxuu la jeedaa mudaafka yaa nisbaha xagga dambe ka raacin may sida mudaafu ilayhiga ayaad yaa nisbaha xagga dambe ka raacine abubakrin soo laba qaybood kama koobna yaa sadri ah bakrina cajzigiisa ma aha bakriga ayaa nisbaha xagga dambe ka raaci bakriyun aa leeyahay fulan ibnu fulan albakri wa nisbatu ilaa abi ibnu cabaas cabaasiyun aa leeyahay yownismihii xagga dambe waxaa laga raaciyey cabaaskii oo ah cajuskii umu kulhuumin kulhuumtaasa yownisme xagga dambe laga raacina maxaa leeyahay fulaan ibnu fulaan alkulhuumihi haddii gabadh ay tahana maxaa leeyahay alkulhuumiyatu aan leeyahay cabdulashhaal ashhaliyun aan leeyahay cabdumanaaf manaafiyun aan leeyahay fulan ibnu fulan almanaafi almasjid tarkiibka masjida yunshabu ilaa sadrihi kan waa cagsigiisii marka isaga yo nisbaha xagga dambe waxaa laga raacina maxay kan hore sadriga bacla bak maxaa leeyahay baclijun ilan baclun iyo bak soo kama koobnayn baclijun aan leeyahay xadramowt qiyaasku muxuu yahay in la yidhaahdo ya xadriyun in la dhaho laakiin saas lama isticmaalo carabtu waxay dhahaan fulan ibnu fulan alxadrami fulan ibnu fulan alxadrami miimtii waxay ka soo qaateen ajuskii ilan miimtaani waa mowt miimteedii kadibna yow nisbihiiay raaciyeen alisnaadi tarkiibka isnaadi yusabu ilaa sadri asnaa qaybta horaa loo tiirina taabada sharan waxaa leeyahay taabadiyun aan leeyahay nisbatu ilaa taabada sharan shaacirkii macruufka ah annasabu ilaa maa xudifa minhu xarfun mid xaraf laga jaray haddii la rabo in wax loo tiiriyo midka xarafka laga jaray a wuxuu u qaybsamaa marka saddex qaybood waxaa laga jaray inuu yahay fa'dii iyo waxaa laga jaray inuu yahay cayntii iyo waxaa laga jaray inuu yahay laamtii shayga maxduufka ah fa uu noqon karaa caynuu noqon karaa laamna waa noqon karaa maxduufu lfa saxiixu lcayn wuxuu ka bilaabay midkii fa'diisu ay maqan tahay laamtiisuna saxiix ay tahay cidatun min wacada markeedii hore maxay ahayd ya wacada waaya ficilka laakiin masderka markiisii hore muxuu ku yimid wicdun uu ku yimid kadibna waawdiyaa la jaray wa cuwida canha taa oo fii aakhiri اkelima taala taadaa marka waxay cibad ka tahay maxay faulkelimaha maxduufada ah cidiyun aa la leeyahay macnaheedu waa maxay taadii waa la jaray faulkelimihiina lama soo celin macnu waa saas cidatun cidiyun laa yuradu اlmaxduuf midka maxduufka la soo celin maayo wama huwa اlmaxduuf alwow waa faulkelimihii ah lmi la soo celi maayo ka wadaa macduufu yahay sida diyatun oo kale diyatun oo ah waxa la bixiyo marka qof la dilo ama la dhaawaco markeedii hore waxay ahayd ficilka asalkiisu wuxuu ahaa wadaa wadaa yadi wadaayadii sida waqaayiqii oo kale faulkelimaha waa waaw cayntana waa daal laamulkelimahana waa ya wadaayadii inuu muctalul yahay soo uma jeedid muctalu laamna uu yahay faadana waa ka jiran yahay laamtana waa ka jiran yahay waa midki aan u niqiinay maxay lafiif mafruuq ah haddii marka hadda a haysato diyatun maxaa kaa maqan ma fadiya kaa maqan mise laamtii fadiya kaa maqan ila laamtii waa haysataa waa yeedii waa tanaa taadaana maxay ciwad ka tahay fada maxduufada oo waawda min wadaayadii aa laga keenay widawiyun aa leeyahay tucaadu faulkulima faulkulimaha waa la soo celinaa faulkulimee waawdii waa soo celin wtuqlabu lyaau waawan yaadana waxaa loo rogaa waaw wa tuftaxu caynu kelima caynu kelimaana waa la fatxinaa widawiyun aan leeyahay markaa soo celido waawda markaa soo celido waxaa soo celin ayadoo maqsuura ah oo see maqsuuro ku tahay markeedii hore waxay ahayd widyun diyatu markeedii hore widyun ay ahayd sida wicdun oo kale waa la jaray markaasaa ceed waxaa looga dhigay taada markaa rabta inaa u nisbeedo waawda iyadoo maqsuuraha soo celinee sideeda marka haddaan ugu dhawaaqno maxay noqon lahayd widiyiyun sooma noqon lahayn saasay noqon lahayd laakiin ogow daalka inkastoo markiisii hore asalkiisii wujin uu saakin u ahaa markii aan jarnay faa-ulkelimaha masaakin uu noqday mise uu noqday mutaxariguu noqday xarakadiisu maxay ahayd haddaba kasro haddii markaa isagoo kasradiisii wata hadda aan soo celino sukuunkiisii hore soo celin mayno ee waxaan soo celinaynaa isagoo maksuur ah aan keenayna hadda waawdiina ayagoo maksuuraha ah aan keennay widiyiyun soo noo noqon mayso meeqa kasro waawdii waa kasrisan tahay ilaan markii hore waa kasrisnayd daalkana wuu kasrisan yahay ilaa markii wawda aan jarnay asagoo maksuuruu meesha noo yiilay ya waa kasrinay maxaa u kasrinay haddee yaw nisbihii ka horeyda yaw waa raacday markaas fii iqal ma fii iqal fii iqal maxaan samaynaa daalka kasrihiisa madxa u bedele madxa markaa u bedesho yadaana waawa u bedela ydana dalaban lilkifati markaas waa noqonaya widawiyun saasay noqonaya watuqlabu lyaau fa watuqlabu lyaau yaada waawan aloor wa tuftaxu aynu lkelima widiyun in la yidhahdana waa dhici kartaa yaa qaba sidaas alakfash yarud faadu soo celina wayuqiru lyaa yaada sideedu baaqi yeela yuqiru yaa maxaa laga wadaa yani waa u rogi maayo ilaa dimadalkaan soo marray wuxuu ah qalbulyaai waawan markaasay sideeda u baaqi yeelaa wayusakinu lcayna cayntana waa kasrinaa waa kasrinaa xaggee ka timid dee markeedii hore widyun sooma ahayn asalkeedii hore sukuunkii ahaa uu keenaa marka widyiyun uu leeyahay haddaba mafhuum soo ma aha kila madhabayni labada madhabba sawaabun waa sax labada madanba waa soo xir kaa doontaa isticmaali karta saas ku odan maxduufu اlcayn midka cayntiisa la jaray laa yuradu maxduufu laa yuraddu maxduufu اlcayn guud ahaan midka maxduufulcaynkaa cayntiisa la soo celin maayo ma soo celinayso guud ahaan xukunkiisaas waay sah asluhu satahun waa sah waa barida ama dabada aslu asalkiisa sakahun u ahaa sahiiyun aan leeyahay la soo celin maayo mud asluhu mundu u ahaa maxaa ka maqan nuuntii sooma aha mudiyun lasoo nusiba calaa lafdi lagu nisbaynaa maxduufu laam saxiixu lcayn mid laamtiisu ay jaran tahay oo cayntuu saxiix ay tahay abun markii hore muxuu ahay yaa abawon sooma ahayn maxaa maqan laamulkelimihii oo waaw ah abawiyun maxaa la sameeyey laamulkelimihii waawdeed waa la soo celiyey kadibna yaa nisbiya xagga dambe laga raacay mafhuum oo annisbatu ilaa ab maxay noqonee abawiyun saasay noqone akh akhawiyun aan leeyahay akh akhawiyun aan leeyahay biradi laami اmacduufa laamta maxduufada iyadoo la soo celinaa ayib waawda abawun ku jirta maxaa loo kasriyey abawiyun marka leeyahay akhawiyun marka leeyahay maxaa loo kasrinaa ayaan eh, isba waa kore markasta inuu maksuur noqdo yaan isba waxa ka horeeya markasta inuu maksuur yahay xirun oo ah farjiga asluhu xirxun uu ahaa maxaa maqan laamtii oo ah xiraxiyun iyo khiriyun labadaba in la soo celiyo maxduufkiina la soo celin labadaba xiraxiyun in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo xiriyun labadaba يجuز laka wجهaani labada wج ku banaayeen radd الxarف الmaxduuf xarفka maxduufka in la soo celiyo radd الxarف الmaxduuf xarفka maxduufka in la soo celiyo aw النisbaة min غayri raddin iyo in loo tiiriyo ayagoo aan xarafkii maxduufka ee la soo celinin xiriyun marka la yihahdo maxduufkii ma la soo celiyey maya xiraxiyun marka la yihahdana ma la soo celiyey wa min hada اlbaab waxaa ka mida shafahiyun shafawiyun labadaba in la yidhaahdo walawalo afsax midka hore ayaa afsaxaa shafatun oo ah faruurta markeedii hore waxay ahayd shafhatun ayay ahayd shafhatun faaulkelimaha waa shiin cayntana waa fa laamulkelimahana waa ha haadiyaa la jaray taadiyaa booska soo degtay markaasa waxay noqotay shafatun haddaba shafatun haddii la rabo in wasan la saaro maxay noqonaya shafatun calaa wasnaye calaa wasni facatun laa meeshii ma taalo shafatun facatun marka la rabo in yaa nisbe la raaciyo taada waa la jaraayada taada marka la jaro haadii laamulkelimad la soo celiyo waa dhacda la yihahdo shafahiyun in la yidhaahdo waxaa kale oo furan in la yidhaahdo shafawiyun in la yidhaahdana ayadana waa furan tahay midkaan dambaana inta badan hadda la isticmaala waqtiga hadda aan joogno alimtixaan ashafawiy soo maynan arag imtixaanka shafawiga yani aan waraaqaha aan lagu gelaynin insaan loo isticmaalana waa dhici kartaa macnaheedu marka wuxuu yahay hadii awow loo rogay bacduhum baa waxay yidhaahdeen laamulkelimaha waa waaw sida raajixa laakiin laamulkelimaha waa inuu yahay ha laakiin qaarkooda waxay leeyihin laamulkelimaha waa waaw markaas waxay leeyihiin shafawiyu biradi laami maxduuf laamti madu laakiin laamta maxduufada ah ee ayagu ay ka dhiga inay tahay maxay waaw inay haataana waxaa u daliila jamaca oo ah shifaah shifaah yadun yadiyun yadawiyun labadaba yadun markeedii hore maxay ahayd ydyun ay eh, markeedii hore ydyun in laamu kelimaha la soo celin waa dhici kartaa oo la yidhaahdo yadiyun in la celiyana waa dhici karta oo la yidhahdo yadawiyun laakiin labadood midkan dambaa isticmaal badan yadawi nisbatu ilaa yad dam markii sii hore wuxuu ahaa sida raajixa damawun oo ah waaw laamulkelimihiisa waa waaw sida raajixa ah damiyun in la yidhaahdo waa dhici karta oo laamtii aan la soo celinin in damawiyun la yidhaahdo laamta lasoo soo celiyana ayagana e waa dhacdaa labadaba midkan dambaan isticmaal badan hadda alxuruub اdamawiya yani urub dagaalada dhiiga badan ay ku daateen wallahu aclam markaas ka jiro maanta